بانت سعاد فقلب اليوم ماتبول متيم نترها لم يفت مقبول وما السعاد غداد البين إذ رحلوا إلا أغان وضيض الظرف مكحول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم qaala annaadimu radia allaahu tacaala canhu wa ardaah huwa kacab ibnu zuhayr waa darsigeennii saddexaad soo maaha kaanna ou ba'di idaa caariqaat وقد تلافع بالقور العساقيل يوما يذال به الحرباء مستخدا كأن ضاحيه بالشمس مملول وقال وقال للقوم حادهم وقد جعلت روق الجنادم يركضن الحساقيل شد النهار ذراعا عيطل الناسفين قامت فجاء وأبها نكد مثاكيل نواحة رقوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها النعون معقول تفري اللبان تفري اللبان بكفيها ومذرعها mushaqaq can taraaqiha racaabilu yascal wushaatu janaabayha wa qowluhum inaka ya bna abi sulma lama qutulu waqaala kullu khaliilin kuntu aamuluhu la ulhiyannaka inii canka ma shuqulu faqultu khaalu sabiili la abaa lakum fakulu maa qadara araxmaanu mafcuuluhu umbitu ana rasuula allahi kul bnin untha wain talat salaamatuhu yowman calaa aalatin xadbaa maxmuulu umbitu ana rasuula allahi wawcadanii waalcafwu cinda rasuuli illaahi mamuulu waxaynu ku soo dhex jirnay waynu dhex jibaaxaynay kitaabkeennii ahaa ama qasiidadeennii ama tixdeennii ahayd baanat sucaadu fa qalbi alyawma matbuulu mutayamun irahaa lam yufda makxuulu lam yufda makbuulu wamaa sucaadu khadaata albayni id raxalu ilaa agannu khatiidu darfi makxuuluhu hayfaa'u muqbilatan cazaa'u mudbiratan laa yushtakaa minhaa qisarun walaa tuulun waa waxaynu soo gaadhnay oynu ku dhex jirnaan u jeedaa qaybtii uu ku ammaanayay hasha oo waxaynoo inoo dambeeyey beydkii ahaa tumiru waysalaaxi danaman sayn ayay ku salaaxaysaa sayntaasoo matlacaasi nakhli geed timireedka garbaabkiisoo kaleeta taa daa qusalin dhogor badan oo timo badan fii khaarizin ay calaa khaarisin candha dusheed bay ku salaaxaysaa candhadaasoo lam tukhawin tukhawinhu aysan nusqaaminin oo aysan daciifinin alaxaaliilu lisma yaalo la lisay wuxuu yidhi qanwaaw hashu waa mid sanqaroor dheer fii xuratayhaa markaad fiirisid labadeeda dhagood lilbasiiri geelyaqaanka biha iyada marka uu fiiriyo yaraa wuxuu arkayaa citaqon wanaag ayuu ka arkayaa wanaaggaasoo mubiinun oo cad wa filkhadayni labadaada dhamman dhexdeedana tasiilun waxaa ku sugan shubanaa sidii gabadh gashaanti oo aad u qurux badan bay labada dhammanna shuban tahay buhi hashu takhdii waxay la degdegaysaa buuhi calaa yasaraatin min alyusri baa laga keenay calaa yasaraatin laba lugood oo fudfudud wahiyo iyaduna laaxiqatun tii gaadhaysa weeye meel alla meeshii loo socdo ama cid walba ka horraysayba way soo qabanaysaa daabilun mid ay dhadheen weeye labadeeda adin massuhunna alarda taabashada dhulka ay taabanaysana taxliilun dhaarfakasha ayaa ku sugan oo ninka yidhaahdaa war wallaahi labada lugood dhulka ayay saartay dhaar unbuu ka fakadaye waxaad mooddaaba in hee yacnihii aysan lugahaba dhulka saaran baad moodaa wuxuu yidhi sumra alcayjaati seedaheedu waa miday adag yihiin yatrugna waxay ka ahaysiinaysaa alxasaa quruuraxa maxay ka ahaysiinaysaa ziiman baabah yacnii ziiman mid firidhsan ayay ka ahaysiinaysaa firidhsan oo kala tagsan lam yaqihinna ma ilaaliyo oo kama ilaaliyo ru'uusa alukmi buuraha iyo kuusaska iyo buramburcoodyada iyo dibiroodka tan tanciilu kaba loo geliyey kama ilaaliye ayadaaya cagaheedu ay xoog badan yihiin weeye halkaas maynaa joogn wilwil dhalay kaanna waxaad mooddaa awba diraaciihaa hasha labadeeda dhudhun labadaa dhudhun dhaqdhaqaaqooda waxaad mooddaa idaa wakhtigii cariqad ay dhidido walxaalqad xaqiiqe talafaca yacnihii uu qulqulay bilquuri buuraha dushooda alcasaaqiilu casaaqiilku markuu dureersado ee durdura wey si fiican uu dhalaalo wey talafaca markuu yacnihii uu dhalaalo asaga dhanba waxa weeye uu si fiican duumay markuu duumo oo si fiican uu maaragtay uu u dhalaalo bilquuri buuraha dushooda alcasaaqiilu wirwirkii ama dhandamangaalihii yowman casaaqiilkaasoo kaa'inun ahaada yowman maalin maalintaasoo yadallu ahaanaya bihi yoomka dhexdiisa alxerbaawu ooda jirjirooluhu mustakhidan mid gubtay ayuu ahaanayaa wey wuu gubtay isaga dhanba shiilmay kaanna daaxiyahu midkiisa ka'anna waaba isagoo daaxiyahu midkiisa soo barqinsaday bishamsi qoraxda u soo baxay mamluulun uu yahay mid asagana solmay isaga dhanba mashwi aho solmay wa qaala uu yidhaahdo lilqowmi qowmkuu yidhaahdo xaadiihim kii geela u heesayey ee geela u geeraarayey qiiluu qayluushada xagee ka qalshana shiddata nahaari waqta shaddi nahaari shaddi nahaari waqta shaddi nahaari maalinta kuleelkeeda ka qayluushada walxaal qad xaqiiqee jacalat ay guda gashay ruuquljanaadibi dandanlaha midkiisa cagaarka ah ama midkiisa doogga weeg hee yarkudu yarkudna inay haraatinayso alxasaa quruuraxa yani waa kabajaaga wey kabajaaga ama dandanlaha ama faruryageedalaaca qoraxda kulaylkeeda darteed ayuu xoogaa yar dabada lugta dambe wuxuu ka siinayaa bidhi bidhi buu ka siinayaa bidhi ayaa la yidhahdaan shadda naari waqta shadda naari maalinta kulaylkeeda kulaylkaa dartii hee maxaad moodaa kaanna oobay diraaciyaha soo maaha maad ka ixaalayn maxaad mooddaa ka imra'atun eh, waxaad mooddaa owba diraacay imra'atin haweeney waa tamthiilkii wey tashbiihi wey maxaad mooddaa owba diraacay imra'atin haweeney labadeeda lugood haweeney labadeeda gamcood labadaa gamcood dhaqdhaqaajinteeda ayaad mooddaa haweenaydaasoo caydalin dheerar badan haweenaasoo nasafin nasafin yacnii dhexdhexaada bimacnaa da'da ugu fiican joogta haweeneedaasoo qaamad istaagtay fajaawabaha markaasaa ay u jawaabeen nukdun kuwa carruur la'aana kuwaasoo mathaakiilu ilma dhowyaloo la geblamiyey haweeneedaasoo nawaaxatun qayla badan oo ohin badan haweenedaasoo rikhwatu dabcayni labadeeda gacmood ama labadeeda suxul ama labadeeda eh, maaratay gacmood ay jilicsan yihiin laysa uusan u ahaanin lahaa ayadaa laysa uusan u ahaanin lahaa ayada macquulun caqligii iyo maankii iyo miyirkii laga qaaday lama goortay baa laga qaaday naca lasoo sheegoo lasoo wariyey bikrahaa midkay ku curatay annaacuuna kuwii wax soo warin jiray ee qaburaha iyo meydka ka soo warrami jiraa waxay sheegeen in wiilkeedii dhintay waxay dhaheen wiilkaagii waa dhintay wiilkaagi ma noola bay dheheen tafrii ay dilaacinayso jeexjeexayso allabaana xabadkeeda bikafayha ama laabteeda ay ku jeexjeexayso bikafayhaa labadeeda gacmood wa midracuhaa diraceedana mushaqaqun mid la googooye oo la jeexjeexay uu yahay can taraaqayhaa kalxamaheeda kalxamaha xaggeedana markaa lagu jeexjeexay racaabiilu xaal uu yahay haylaamo haylaamo racaabiilu oo weliba haylaamo haylaamo uu yahay markaa iyadaa wey hee khalaas intaasuu kusoo gabagabay soo maarta meeshan wuxuu rabaa hashiiba horta lix bayd oo cajiib ah oo midba midka kale ka daran yahay oo iswata madaxa u geliyey hashan wuxuu leeyahay labada logood markay dhaqdhaqaajinayso weliba ay kululaato hashu xilligaana dhaandabangaalluhu uu si fiican buuraha dushooda u siiyey maalinna ay tahay maalintaasoo weliba aad u kulul ooda jirjirooluhuna uu gebigiisuba shiilmayba mustakhidan gebigiisuba wuuba wuu shiilmay weliba midkiisa qoraxda u soo baxay midka godka ku jira mooyeene asaga uuba salmayba gebigiisa waa ooda jirjiroole baalkaasaa dhaho kolba wuxuu fuulo midabka isu ooda jirjiroola la yidhahda oo ninkii geela waday maalintaa uu la hadlay jamaacaddii wuxuu war dhagaystaniyo kuleelkan daran ma socon karne bal naga qayluushta shaddi nahaari waqta shaddi nahaar naga qayluushta inuu geedasha hoos gala oo huluusha geedasha weliba waxaa kaaga daran kabajaaga kabajaanka kabajaan baa layidhaha kabajaan ma ah kabajaan ree magaalkaa dhaha kabajaan baa layidhaha iyo faruurya geedalaaca iyo dandanlaha iyo qorootada iyo mulaca iyo waxa la wixii dhulka hoostiisa ku jiroo dhan maalintaa ayada ah intuu bannaanka u soo baxo kuleelka dartii intuu cagta dhulka ku xajin waayo ayuu lugta wuxuu kaga san bidhi markaasuu tagala haddana wuxuu kaga san bidhi tan waxoogaa yar ku xajin markaasuu wuxuu kaga san bidhi tii kaloo haddana xoogaa ku xajin bidhi ayuu ka samkaya soo maartid kulle bidhi buu ka siinaya maalinta ayadaa waxay la mid tahay buuhi hashani oon ku tashbiihinayo ay u eg tahay buuhi hee waxaad mooddaa buuhi hee maxaad mooddaa ka kaanna owbi diraacay imra'atin oo kaleta wey buui haweenay labadeeda dhudhun oo kaletaad mooddaa buuhi hasha labadeeda dhudhun haweenaydii buu tilmaamay wuxuu hi haweenaydaasoo ayada dhanba caydalin ah waa caydal caydalka waxa la waa haweenay dheerar badan waa iska dheeraatay haweenayda waxaad mooddaa buuhi markaad fiirsid yacnihii da'deeda kala badh soddon jir ama afartan jir weeye buuhi ama waa afartan jir ama waa soddon jir haweenaydaasoo wiilkii curadka ahaayee dhashay loo soo sheegay markaasay fadhiga ka kacday markaasay baahaloyinoo ku dhufatay markaasay haween kale soo baxeenoo ayagana wiilashooda hadda ka hor ay dhinteen oo gablamoon ilma lahayn markaasay oohinta isla jiibiyeen alla hoogaye hehey alla gablaamaye allahoyo cirku igu soo dunye hehey allahoyoy hoogaye saasay u ooyaan ha waan xusuustaa yacnihii ooyin noocaasa ayay ooyaan markaa iyadaa wey allahoyo hebelo waxi aasa waayaye heehey allahoyoy cirku igu dunye heehey waa xaraan wey qaabkaasay ooyaan markaa iyadaa wey sidaasay u ooyaan buu leeyay wuxuu yidhi marka wuxuu yidhi haweenaydaasi waa haweeney oohin badan haddana gacmo jelsilicsan bay leedahay rikhwatu dabcayni laba gamcood oo jelsilicsan bay leedahay laysa lahaa macquulun markay wiilkeedii geeridii loo soo sheegayba caqligiibaaba laga qaadayba laa xawla walaa quwata ila billaah waa goorma lamaa naca bikraha naacuunu kuwii wax soo tabinayay markay soo sheegeen wiilkeedii inuu dhintay haweenaydii maxay samaysay marka tafri labaana bikafayha wa midracuha waxay eh, xaba saa intay u qabatay laabteeda diricii ku xini bay labada gamcood saa ugu kala jexday markaasay laabta iska xangaruufanaysaa diraceedina waaba waaba la jeexjeexayba markaasuu waxa weeye laabteedu ka laadlaadaa asagoo hee racaabiil ah bimacnaa haylaama haylaamuhood moodayso in sidii hilib dareerina la googooyey oo la jeexjeexay marka iyadaha wey waayahay kaanna waxaad mooddaa owbey owbadi raacayhaa ashal labadeeda dhudhun waxaad mooddaa idaa cariqat markay hashiidhididay kululaato walxaal qad xaqiiqe hee talafaca wuu isku maray weeye talafaca wuu isku maro isku dubay talafaca wuxuu isku maro isku dubay yacnii alcasaaqiilu dhaandaban gaalihii ama wirwirkii ama wirwirkii bilquuri buuraha dushooda iyo kuusaska waxaa la yidhahdaa buuraha yaryarkaa la yidhahdaa bilquuri buuraha dushooda yowman maalin casaa kaa kaa'inuun ahaada yooman maalin maalinkaasoo yadallu u ahaanaya bihi yoomka dhexdiisa alxirbaawu yacnii oda jirjiroluhu mustakidan mid asagaba gubtay oo asagaba dhashiilmay ka'anna waaba isagoo daaxiyahu kiisii bannaanka u soo baxay bishamsi qoraxda barqimaysay ee qoraxda u soo baxay qoraxda soo aaday mamluulun uu yahay mid la shiilay oo isaga dhanba gubtay wa qaala wuxuu yidhi lilqowmi qoomka wuxuu yidhi xadiihim koodii heesayey qiiluu qaylu shada buui xadi waxaa midka geelu heesaa la yidhaha geelu markuu socdo wuu heesayaa allow allow allow allow baarey allow allow yaa ku dhaqdo allow allow aan ku dhaaminin allow allow meel daaqliyo allow allow ka hale helele hoya helele waa waxaasay saasay u qaxaadima walxaal qad xaqiiqee jacalad ay gudagashay weeye warqul janaadibi kabajaanka ama faruuryageeda laaca ama dandanlaha kiis yacnihii maaragtay kiisii midabada lahaa wey kiisii midabada lahaa ee cagaarka ahaa hee yarkudna inay haraatinaysa alxasa quruuraxa maxay u haraatinaysaa lugta dhulka ku xajin ladahay wey weligaa kabajaa taagan u fiirso daksiga samada arag labada afinu miliq suusiyo asna labada lugood buu kolsaa u hojin midna kolbisaarbakaa shad nahaari waqta shadi nahaari waqta shadi nahaari kulaylka maalintiisa kulaylkaa dartii maxay la mid tahay awba diraacay imra'atin ka'anna waaba iyadoo hashaasi awba diraacay imra'atin haweenay labadeeda gacmood oo kaleeta haweenaadaasoo caydalin dheerar oo laamin lowsha haweenaadoo nasifin dhexdhexaadoo da'dii afartanaad ku jirta ama da'dii kontonaad ku jirta haweenaydaasoo qaamad istaagtay fa jaawabahaa waxa uu jawaabay nugdun haweenay haween aan ilma dhalin haweenkaasoo masaakiilu gablamay oo ilma dhawya qaba wey ya maxay ahayd hatuufu min almulusilm utunii yaziinuhaa rasayicu qad nidat ilayha wamixmalu maxaa ku xigay ya tarinu wa tucwilu soo mahin ya tarinu kununacaysa wa tucwilu qayligay soo sawdanaysa haweeneedaasoo nawaaxatun qaylo badan oo uhinteedu ay dheer tahay riqwatu dabcayni labadeeda gamcoodna marka ay jiljilicsan yihiin laysa uusanoo laayada macquulun caaqli aan lahayn lamaa goortiba caqliga beesha nacaa bikrahaa yanii bikrigeedii markaa loo soo sheegay annaacuuna kuwa wax tabinaya usoo sheegay annaacuun waxle waa nimanka soo sheega qaylafka shashan oo oo oo oo oo oo oo markaase laga hortay war maxaa dhacay war maxaa dhacay hebel baa dhintay hebel baa dhintay haa tafri waxay jeexday haa tafri waxay googoynaysaa allabaana laabteeda almar'atu haweenaydu tafri waxay jeexjeexi allabaana xabadkeediiyo laabteeda iyo luqunteeda iyo jirkeeda waxay ku jeexjeexi bikafayha labada gamcood iyo wa tafri way jeexi weye midracuha diraceedina way jeexi cafwan wa midracuhaa diraceedana mushaqaqun mid la jeexjeexay uu yahay can taraaqayha kalxamaheeda kalxamaha calaa taraaqayha kalxamaheeda kalxamaha dusheeda marka lagu jeexjeexay ama can taraaqi kalxamaheeda kalxamaha xaggeeda laga jeexjeexay racaabiilu uu yahay haylaamo haylaamo uu yahay waa yahay intaa wuxuu ku dhameeyey marka hashi ayuu kaga baxay markaa ayadaha weeye war kitaabku waxa weeye sharax badanaa qaala wuxuu yidhi radia allaahu tacaala canhu ardaa kacab ibnu suhayr ibn abi sulma suhayr ibn abi sulma aanu mucallaqaadka ugu tegi doonno horeyna aan ugu soo marnay ayaa awow ah ayaa dhalay wey zuhayr zuhayr baa dhalay isaga kacab baa la yidhaahdaa yajtacal washaatu jaanibayha wa qowluhum innaka yaa bna abi salmaan lama aqtulu yastascaa way ordaysaa weye taa ka dhiga halka ayadaa mise yaa buu idinka dhigaya tascaa way dureersanaysaa oo way ordaysaa weye alwushaatu kuwii dadka isku jiri jiree warxuma tashiilka ahaa jaanibayhaasa aan soo tilmaanay labadeeda jaanib ayay ordayaan walxaal qowluhum qowlkoodu uu yahay buuhi innaka adigu yabna abi sulma inna ibna abi sulmow lamaqtuulu mid la dilaya ayaa tahayoo nebigii ilaahay ayaa afka kala bixi weyda waa lagu dilay wa qaala wuxuu yidhi kullu khaliilin saaxiib kasta kulligii saaxiibkaasoo kuntu aan ahaa aamuluhu mid hididiishada laa ulhiyannaka yaanan ku daahinin buudhi innii aniga canka xaggaaga mashquulu mid la mashquuliyey baan ahaye nin meesha iskaga carar buuri markaan idhi nebiga iige faqultu waxaan idhi buuhi khalluu ii banneeyo oo iskaga taga sabiilii jidkayga ii daay laa abaa aabba lakum idinka idinma sugnaade fa kullun mid kasta fa kullu maa shay kasta kulligii shaygaasoo qadara uu qadaray alraxmaanu allah raxmaanka mafcuulu mid fulaya weeye nimankii wuu soo warxmatashiilka markaan hasha nabi maxamedow kugu soo socday buui intay soo ordeen bay ii yimideen buui markaasaa waxay igu dhaheen buui war hooy waa lagu dili war wallaada noolaana in abiisulmaw warjoog warjoog hasha dhinacyadeeda ordayaan buui anigana waanu jawaabo waxaan idhi buui sidoo kaleete wuxuu yidhi wa qaala kullu qaliilin kuntu aamuluhu mid walboo saaxiib ahaa oon dhaha ui warkaala nabiga iige war nabiga iga shafeeca war nabiga waan iige aan dhahaba laa ulhiyannaka intuu kolka hore wuxuu idhi ii afgobaadsado oo marka dambe laa ulhiyannaka yaanan ku daahinin yaanan wakhtiga kaa dilin yaanan ku mashquulinin innii anigu canka xaggaaga mashquul baanahay mid la mashquuliye ku raaci maaye niyahowni meesha iskaga tag oo ka tasho markaasaan inigu uhi khalluu sabiil warhoy faraha iga qaada soo aniga ma aha kacaba faraha iga qaada maxaa yeelay aabbihiin alla gubiye faraha iga qaada geel iyo xoolaba alla idin tiri fa kullu maa qadara araxmaanu wax walbo ilaahay qadaray way dhacayaane aniga hadduu nebi maxamed idilayo waaba idiliye idinka iskaga taga markaa iyadaha wey waxaa kaloon u raaciyey buhi kullu ibni unthaa mid kastoo dhadig ibnigeeda ibnigaa kulligii wain daalat haba dheeraata salaamatuu joogitaankiisa yowman maalin maxmuulu mid la xambaaraya weeye calaa naxshi naxashka ayaa lagu xambaaray yowman maalin calaa aalatin aalad dusheed ayaa la saarayaa aaladaashoo xadabaa eh, sarraysa kor baa loo qaadi wey iska daayaan ibidhi wax walba oo dhan uu dhacayaa marka ayadaha wey yascaa way ordayaan buu idhi alwushaatu kuwii warxuma tashiilkaa jaanibayha jaanibeeyil naaqatii jaanibey naaqatii ayay ordayaan wey ila suldaani sicaayatan wey walxaal qowluhum qowlkoodu uu yahay innaka adigu ya bna abi sulma lamaqtuulu mid la dilaya ayaa tahay kollay noolaan maysida nabi maxamed dilkaagu xukumay wa qaala wuxuu yidhi kullun mid kasta kulligii wa qaala wuxuu yidhi kullu khaliilin saaxiib kasta kulligii waday kasta kulligii walaal kasta kulligii gacal kasta kulligii kaasoo kuntu aan aamuluhu mid kusoo tashada oo soo hidi hididilsada oo asaga dhanba wax wanaagsan ka fisha inuu ii ergayo ka fisha laa ulhiyannaka yaanan ku daayin wakhtiga kaadilin innii anigu canka xaggaaga mashquulu mid la mashquuliya ayaanahay faqultu waxaan ku idhi khalluu sabiilii ii banneeya aniga iga taga laa abaa lakumu aabba idinma sugnaadee fa kullu maa shay kasta kulligii shaygaasoo qadara araxmaanu allah raxmaanka uu qadaray mafcuulu mid fulaya wey waa fulaya kullu maa qadara araxmaanu mafcuulu oy mafcuulu wey kullu ibni unthaa mid kastoo ay gaba dhashay mid dhadig mid kastoo dhasho wiil ah ama ha weynaado ama ha yaraado wain daalat salaamatu yowman maalin maxmuulu mid la xambaaraya weye maxaa lagu xambaarayaa eesh ii sheeg hadde calaa aalatin aalad dusheed xad baa oo sarraysa markaa iyadaa wey kullu ibni unthaa wa dalat salaamatuhu yowman calaa aalatin xadbaa maxmuulu yowman calaa aalatin xadbaa maxmuulu umbitu waa la ii warramay anna rasuula allaahi rasuulka ilaahi awcadanii inuu ii goodiyey walxaal baa la ii sheeg walcafwu dhaafitaanka cinda rasuulillaahi ilaahay agtiisa dadka layska caafiyana cafiyana maamuulu mid la diilisada weeye maxaad ii cabsi gelinaysaan rasuulka ilaahay waa naxariis badane imhalnii ikaadiya rasuul rasuulka ilaahu mahlan xoogaa yar ii sug buudha haygu degdegina haddaaka allaahu allaha ku hanuuniyo acdaaka alladii haddaaka allaahu allaha ku hanuuniyo alladii allahaasoo acdaaka ku siiyey naafilata alqur'aani qur'aanka siyaadadiisa iyo wanaaggiisa iyo axkaantiisa iyo khayrkiisa ku siiyey naafilata alqur'aani qur'aanka hadiyadiisa ku siiyey fiiha qur'aanka waxaa ku sugan mawaaciidun mawaaciid ayaa ku sugan iyo wa tafsiilu waxyaalo waaweyn oo ilaahay uu caddeeyey wakadalika fasalnaa bacduhum libacdi wakadalika fasalnaa kitaabun fusilat aayaatu laa ta'khudnii ha ii qabanin yaa rasuul rasuulka ilaahayow biaqwaali lwushaati kuwa warxuma tashiilkaa warkooda ha ii qabanin walam udnib maananba dembaabin wa in katurad haba badato fiya aniga dhexdayda al aqaawiilu waxyaalaha layga soo tabanaya haba badnaadeene rasuulka ilaahayow waxba ha ii qabanina maanta keliya iska kay cafi buuri iska kay cafi oo iska kaydaa rasuulka ilaahayo meeshana wuu calaacalayaa hadde wadaadkii waayahay calaacal buu afka ku shubta soo maha calaacal buu afka ku shubta waayahay muxuu yidhi marka calaa acalkiisi maxaa ka mid a ah? calaa acalkiisi waxaa ka mid ahaa umbitu ana rasuula allaahi oo wacadanii walcafwi cinda rasuulullaahi cinda rasuulillaahi maamuluhu mahlan hadaaka aladii acdaaka naafilatal qur'aani fiiha mawaacidun wa taafsiru lata'khudani biaqwali lwushaati walam walam udnib wain kahurat fiya alaqaawilu laqad aquumu maqaaman low yaquumu bihi ara wa asmacu ma low yasmacu lfilu ladalla yurcadu ila an yakuuna lahu min alrasuuli biidn illaahi tanwiiluhu xataa wadaactu yamiini laa unaasicuhu fii kafin dinaqibaatin qiilahu lfiqiilu ladaaka ahyabu cindi id ukaalimuhu id ukalimuhu waqayla inaka mansuuban wamas'uuluhu min khadiriin min labuuthi lusdi maaskanuhu min badni cad thara kiilun duunahu kiiluhu ila soco hadda umbi'tu waxaa la ii warramay anna rasuulallaahi rasuulkii ilaahay awcadanii inuu ii hanjabay walcafu dhaafid cinda rasuulillaahi ma'muuli waa mid laydidilsada weeye imhalnii ii kaadi mahlankaadi mahlankaadin ii kaadi hadaaka allaahu allah ku hanuuniyo aladii allahaaso acdaaka ku siiya naafilata alqur'aani qur'aanka ziyaadadiisa ku siiye fiiha qur-aanka waxaa ku sugan mawaaciidun sida laii sheegayay wa tafsiilun caddayn baa ku sugana qur'aanka ilaahay ii sheeg oo nebi maxamed oo dacwada ii gaadhsiiy laa ta'khudannii ha ii qabanin yaa rasuulallah rasuulkii ilaahay oo biaqwaali ilwushaati kuwa warxuma tashiilkaa warkooda ha ii qabanin walam udnib ma dembaabin wa in kahurat haba badnaato fiya aniga dhexdeeda alla qaawiil waxyaalaha layga sheegaye alislaamu yajiibu maa qabla hadduu islaam waa laga dhaaf wey laqad xaqiiqa laqad aquumu maqaaman low yaquumu bihi araa wa asmacu maa low yasmacuun fiiluhu ladalla yurcadu ilaa an yakuuna lahu min alrasuuli biidni illaahi taawiilu xataa wadaacatu yamiini laa unaasicuhu fi kafin diina qamaatin qiilahu lqiilu ladakaa yabu cindii id ukaalimuhu waqiila inaka mansubun wamas'uulu laqad xaqiiqaa qoomu waxaan istaagay maqaaman makaanu istaagayaan istaagay low yaquumu hadduu istaagi lahaa bihi maagaba oo u araa uu arki lahaa u asmacu maqli lahaa hee alfiilu maroodigu maa wixii low yasmacu yacni hee maa low yasmacu ladalla uu ahaan lahaa weye haa alfiilu araa hadduu arki lahaa wa asmacu maqli lahaa maa waxa low yasmacu loo maqlaya ladalla uu ahaan lahaa yurcadu mid la argagax gelinayo ilaa an yakuuna inuuba yahay mooy lahu fiilka inuu u sugnaada mooyeene min arasuuli rasuulka xaggiisa biidni illaahi ilaahay idankiisa tanwiilu ammaan iyo waxaa weeye nabadgelin maroodigaaba gergariiri lahaa buhi xataa wadactu ilaa aan dhigay buhi yamiinii gacantayda laa unaasicuu xaalaanan la murmaynin buhi fii kaffin man fii kaffi man duul gacantii gacantaa dhexdeed duulkaasoo diina qimaatin aaraggoosasho hadduu awoodo u saaxiiba qiilahu yacnii duulkaasoo qiilahu odhaahdiisu alqiilu midda biyo kama dhibcaanka ay tahay ladaaka alrasuulu rasuulku hmm. la wallaahi baan ku dhaartay daaka kaasoo rasuulka axyabu waa looga cabsi badan yahay cindi agtaydeedi wakhti ukallimuhu aan la hadlayay oo waqiila la ii yidhi innaka adiga mansuuban mid loo nisbaynaya ayaa tahay bimaa wixii yaquulu uu odhanaya wa mas mid la weydiinayaa tahay bimaa wixii qaala uu yidhi wuxuu yidhi anigu waxaan istaagay maanta maqaam maroodigu hadduu istaagi lahaa oo arki lahaa oo maqli lahaa uu ahaan lahaa mid gergariira oo asaga dhanba ay u dhammaata markaa ayadaha weeye hada wabilaahi towfiiq wasali allahuma calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin